رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد أقسام الكلام shalay waxaanu soo baranay alkalaam waxaa lagu qeexo cinda alusuuliyiin iyo ujeeddada loo keenay inay tahay cala aqal qofka inuu fahmi karo madluul alkalaami hadalka waxa uu tusmeeyo mar haddii aan niri usuulu fiqigu wuxuu la tacaamulaa kelmaddu waxa ay tusinayso amaba jumladii qofka uu ku hadlay waxa ay tusinayso oo asal ahaanna aan ula jeedna in hada asharc alkitaabu asunna alqur'aan aayaddu madluulkeedu muxuu yihi alxadiid xadiidka madluudkiisa muxuu yahay si loo fahmo haddaba shalay waxaanu soo qeexnay alkalaam waxa uu yahay uu sheekha ina soo baray waxaan u dhaqaaqaynaa inuu musanifku leeyahay aqsaamu alkalaami hadalka qaybihiisa yanqasimu alkalaamu hadalka wuu qaybsamaa bictibaari imkaani wasfihi iyada oo la eegayo dhanka ah inay suurtagal tahay in lagu tilmaami karo bisidqi run wa cadamihi iyo waxaan run ahayn ilaa qismayni baa loo qaybiyaa hadalka aad leedahay amaan ku leeyahay laba qaybood buu noqon karaa kelmadii aad tidhi inaan ku tilmaami karo inay runta ama inay beenta haddaba wuxuu ina barayaa marka angallo kala duwan iyo zawaayaa cidda ayaan horta iska taagaynaa kalaamkii aanu ka istaagna marka angalka ah hadalka kan ma runbaa mise waa been markaanu leenahay laba qaybood buu u qaybsamo khabarin wa inshaain khabarin wa inshaa khabarku oo markaan kuu waramo oo halka grammarka englishka u ka adeegsado statement ama affirmative markay jumladdu tahay khabarku isagu ma xambaarsana diidmo su-aalna ma xambaarsana waan kuu waramay beri darsi baa jira darsiga maanta wuu baaqday ama beri darsi baa jira beri imtixaan baa jira su-aal baan isweydiin doonaa darsiga maanta halkaasuu ka bilaabanayaa kitaabka waqtigaasuu dhammaan doonaa waa khabar wey wa in hadal isagu hadda samaysmaya inshuhu waa halka isna graamarka uu ka soo galo imperativeka oo laba qaybooda ama amar buu noqon karaa ama nahyi buu noqon karaa marka inshuhu waa shay hadda la curinayo marka af soomaalihaan maxaa ku beegan waa khabar hadal laguu waramayo oo laguu sheegayo ama arrin lagaaga warramayo waa khabarkii waa inshaa wax hadda la curinayo la amaamudayo aanan jirin ama ha noqdo waxaa sameeh oo aan rabaa falkii inuu hadda kadib abuurmo aan ku le waxaan ka istaag ka istaagitaankaagu aan rabo inay hadda markaa abuuranto ay bilaabato halkaa wey dabcan badanaa macno weyn ma samaynayso markamaba tarjamadu xarfiyin ay noqoto laakiin amhilada iyo tusaalooyinka la bixin doono ayaa insha allah waadixin doona falkhabaru marka markaan u dhaadhacno khabarkii maa weeye shaygaasu yumkinu ay suurtagal tahay an yuusafa in lagu tilmaamo bisidqi run aw ilkadibi ama been lidaatihi haddaba maa yumkin an yuusaf bisidqi aw ilkadibi lidaatihi maxaa loola jeeda saan hore usoo tilmaannay bididiha tatamayazu alashyaa sheekhuna wuxuu isku dayey si jumlo walbaba macnahay xambaarsan tahay uu kugu soo dhoweeyo wixii iyada ka soo horjeeday inuu sheego si marka lidka uu kugu muuqdo halkii aad u socotay aad u ogaan kartid haddaba wuxuu yidhi marka fakharaja biqowlinaa oraahdeedna aanu niri sababteed maa yumkinu an yuusafa bisidqi waalkadibi aanu niri waxaa ku baxa alinshaa alinshahu ma soo geli karo liannahu laa yumkinu fiihi dalik maxaa yeele suurtagal maaha inshaha marka laga hadlayo in la yidhaahda waa run waa been faina madluulahu laysa mukhbaran canhu maxaa yeelay inshaha waxba lagugu sheegi maayo waxaa la rabaa in lagu gaarhsiiyaaye war laguu sheegaya maaha ama khabar laguu sheegaya maaha ama wax adiga kaa maqanoo laguu soo kordhinaya maaha xataa yumkin an yuqaal inahu sadiq aw kadib yani marka si loo yidhaahda waxaan waa run waxaan waa been horta waxba kuumaba sheegin yani maalan anoon warba kuu sheegin ma dhihi kartaa ni waxaad sheegtay waa been waxaad run maba hadline ama waan hadlay laakiin information kuma siin marka khabarku waxbuu kugu soo kordhinaya waxaadan ogayn buu kugu soo kordhin karaa lagaba yaabay inaad ogeyd haddana macluumaadkiibu haddana kuusii adkaynay khabar waa kaa marka beri kulan baa jira lixda marka ay tahay darsiga dib baan u dhigaynaa ilaa toddobada darsiga laba sac buu nagu qaadan karaa shan maalmood buu ku dhammaanaya waa khabar hadal baan kugu soo kordhiyay haddaba waad idhihi kartaa marka nin waxaad sheegta waa been darsigii shan maalmood kuma dhammaan karo waxaad sheegtay eh, ma aragtay waa run ha ballantaas hore baan ula socday waad idhihi kartaa laakiin haddii ahbaba xog kuu sheegin oo aanan khabarba ku siin hadalkayga ma dhihi kartaa waa been waa run macquul ma halka kan mar waa meesha marka mantiqa iyo marka la joogo iyo howlaha wey dabcan waxaa loola muraadayaa marka waxbaa la rabaa in meesha lagala soo istimbaado haddaba markuu leeyahy wa kharaja biqowlihi lidaatihi markuu leeyahy lidaatihi alkhabaru aladii laa yaxtamilu sidq khabarka isaga run aanan xambaarsanayn aw laa yaxtamilu kadib ama been yani aanan xambaaraynin suurtagal aanay ahayn inuu run noqdo aan been inuu noqdo biictibaari bukhbiri bihi marka la eegayo cidda sheegaysa wadalika ana alkhabra maxaa yeele khabarku min xayu lmukhbari bihi aw mukhbiri bihi cidda hadlaysayo marka la milicsado alaaatu aqsaam wey wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo waxaa jira lidaatihi sababta u yiri buu kuu sharxayaa lidaatihi waxaanu leeyahay waxaa jira khabar sidqina aan lagu tilmaami karin kidbina aan lagu tilmaami karin iyadoo igu wacan tahay hadba cidda hadalkaa sheegaysa haddaba inagoo taa ka duulayna saddex qaybood baan u qaybinayna alwal qaybta ugu horaysa maa laa yumkinu wasfuhu waa khabar aanay suurtagal ahayn in lagu tilmaamo bilkadibi been khabar waxaa jira weliga aadan dhihi karin waa been ka khabari illaahi wa rasuulihi thaabiti canhu ka khabr اllahi warasuulihi athaabiti canhu sida ilahay waxa uu yidhi oo kale ma waxaad dhihi karta aayaddan waa been rasuulka xadiid sugan oo la muslim baa a'imaduna dood kamayan keenin oo kul almaqaayiis alnaqdiya alxadiiثiya marka loo khuduuciyo xadiidka waa suganya hadii lagu ma waxaad dhihi karta xadidkan waa been ama qaala tacaala markaan ku yidhahdo aliflamim dalika alkitaab waa been miyaad dhihi kartaa suurtagal ma athani maa laa yumkinu wasfuhu bisidqi nooc aan lagu tilmaami karin runna uu jiraa khabar kale waxaa jira aan run la dhihi karin kalkhabari can ilmustaxiili sharcan kalkhabari marka laga waramayo can ilmustaxiili wax aan caqligal ahayn sharcan aw caqlan ama caqli ahaan suurtagal waxaanan ahayn markaan kaaga waramo shay sharci ahaanna suurtagal aanay u ahayn caqli ahaanna suurtagal aanu ahayn kaana waxaa lagu magacaabi karaa waa khabarka kan laa yumkin wasfuhu bisidq mar walbaba been baa lagu sheegay maalan ka khabari muddaci risaalati bacda annabiyi sala allahu aleyh wasalam qofkii nebinimo sheegtay nebiga gadaashii ninbaa intuu hadda soo baxay ina yidhi magaaladan jooga yidhi nebi baanahay ahay nebinimuu sheegtay maalan ama kii maalmaha warkiisa labadoo yidhi waxaan ahay nebiga daarfoor ilaahay ka soo diray yani ninkaasoo kale khabarkiisa waxaan leenahay been buu sheegaya wthaani kan labaad marka sharcan ila nusuus baa ina tiri khaatama nabiyu nebiga inuu yahay inahu laa nabiya bacdii nebiga ima dambayn doono aniga gadaashay dajaaluuna kadaabuun baa soo bixi doona sharciga muxuu ina baray inuusan nebiga nebiga ka dambayn doonin haddaba qof kasta ee lasoo shir tagaya ina yidhaahda nebi baanahay waxbaa ii waxyood waxaan leenahay kadaab baa tahay maxaa meel baan isla dhign waxaa jira marka mustaxiil caqlan caqligaabaa diiday oo ah kalkhabari haddii lagaaga warramo oo kale can ijtimaaci naqiidayni laba shay oo isburinaya inay wada kulmeen yani adduunkan ilaahay subxaana wa tacaala zawjayn buu ka dhigay shay walba opposite buu leeyahay laba shay aan kulmi karin maalan kalxarakati wاsukuuni fii caynin waaxida isha adoo inaad dhahda waxaa kan wayna taagan yihiin dhaqaaqeen ma suurtagalba oo markii lagu irbadayn lahaa marka shaygan wuu taagan yihin wuuna dhaqaaqaya ma suurtagalba ilan bimacnaa yaa inuu dhaqaaq uu jiro oo movement uu jiro wayaa sukuun ama wixii inay stiil yihiin aanay dhaqaaqayn labadaa mid wey laakiin inaad dhahda wuuna dhaqaaqaya wuuna taagan yihin marka macquul maaha haddaba marka le fii zamanin waaxid laakiin fii hayri zamanin hadday ama maala aniga ishayda fii caynin waaxid hadii la yidhi aniga ishayda waaa laga wabaa dhaqaaqay adigan ishaada waxbaa taagan waa suurtagal haddii azminadu ay kala dunaato in yar ka horna wixi way dhaqdhaqaaqeen haddana way istaageen waa suurtagal laakiin fii caynin waaxida hal qof ishii haddana fii zamanin waaxid inay kulmaan mutanaaqidaan laba shay isburinaya taas marka suurtagal ma haddaba kaasoo kale waxaan leenahay haadaa kidib waa been maxaa yeelay waxaad ka hadasha can mustaxiilin caqlan oo ah an tuujada xaraka wa an yuujada sukuunu في عين واحد في زمن واحد مستحيل شرعا عقلا والثالث كان سدحات ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب wax ay suurtagal tahay in lagu tilmaamo bisidqi walkadibi leh run iyo beenba ima cala sawa si iyadu isla eg oo jinjina aw maca rujxaani axadihimaa ama labadood mid ka mida in la xoojiyo ka ikhbaari shaksin sida qof inuu ka waramo oo kale can quduumi ghaa'ibin qof maqan inuu yimid iyo wanaxwi wax la mida yani maalan yani qof baa wuxuu yidhi hebel wuu yimid khabarkaasu laba waa suurtagal waxaa laga yaabaa inuu run noqdan waa suurtagal inuu been noqdan waa suurtagal hadba waxay ku xiran tahay sidaan u arjixin hadduu qof kale intuu yimaado yihahdo anaaba arkaba hebel inuu yimid idan markaas hadalkii sidqigu noqda ama inuu yiri war ila soo hadlay diyaaradii baaba baaqata hebel ma soo dhowo oo saddex maalmood kadib uu falaajkiisu ku beegan yahay hadalkaagi hore marka been buu noqday idan marka kaasoo kale marka saddexdaaw halkaaba marka uu tilmaamayaa macnaha uu sheekha uu tilmaamaya waa kaaw idan fa fii hadi alxaala yani min ajli nafs khabarka marka laga hadlayo yani hadda maalan miaal haddaan idin siiyo نفس alkhabar lidaatihi marka le lidaatihi baan rabaa inaan dul istaago oo lidaatihi waa maxay khabarka isagu sidiisa waa shay yani khabarka hadda maalan ilaahi subxaana wa tacaala ayaa wuxuu ina yidhi fi lqur'aan alkariim qolada gaalada ah hum sharu lbariya hadalkaa been mise run ilaahay baa ina yidhi dadka gaalada ah sharu lbariya fii naari jahanama khaalidiina fiiha hadalkaa maxaa lagu tilmaamaya waa run soo maaha ka waran haddii qof bini aadam uu yidhaahdo ina alkaafiriina sharu lbariya laba mid baad dhihi karta waxaaga waa been waxaaga waa sax maxaa ilahay kama soo fulin marka lidaatii marka la dhaho khabarka daata ahaan isaga ahaan isaga ahaan khabarka waa la beenin karaa waana la rumayn karaa laakiin marka la milicsanayo almukhbiri bihi cidda hadalkaa la timid amaba qofka inoo sheegay haduu yahay khaaliq oo ilaahay baaba noo sheegay ama rasuulkuu yahaba cidda inoo sheegtay halkaasoo kale marka hadalka lama burin mara lidaatihi markaan leenaha waa maxay wuxuu rabaa marka inuu ku yidhaahdo hadda tacriifkii inoo sheego oo kale lidaatihida wuxuu rabaa inuu kelmadda marka muujiyo idan waxaan leenahay maa yumkinu an yuusafa bisidqi aw alkadibi lidaatihi lidaatihi marka lidaatihi waxaan ka wadnaa khabarka min xayu huwa statementigii ina hor yaala markii lidaatihi ay dhaafto oo lilmukhbiri bihi ay taagan tahay yumkin an yuqaal hada kadib ama taradud inuu soo galo maxaa yaele cala ilaq hadalkaas waa hadal runa macnaha way macnaha aanu tilmaamayno haddaba abcan iyaduna waxay ka tahay waxaanoo dhanba waxaa loogu talagalay kow horta in caqliga lagu waasiciyo qofka uu fahmi karo hadalkee la rumeeya hadalkeesa la beeniya maxaas wax la taxliiliya intaa marka soo baxay wuxuu yidhi walinshaa insha ansha'a yunshiu inshaa'an waxbuu hadda la imanayaa bilaabanayaa amaamudaya shay buu hadda waxaan hore u jirin buu samaynayaa daris waa qofka markii oo compositionka waxay ingilishku dhahaan qofka markuu curiska uu qorayo waxaa la hebel curis buu qoraya insha waa tan carabiga la yidhaha waxaan jirin buu hadda samaynaya hadal baad waad fadhiisanaysaa waxbaad isku dayeysaa jawiga darsiga ku socdaad waxaa laga yaabaa inaad maqaal ka diyaarisid article yar aad ka diyaarisid marka insha baa samaynaysa waa shay hadda isku geenaysa inshuhu marka waa shay aanan jirin hadda la samaynayo haddii af soomaali ahaan loo baxo wuxuu leeyahy marka maa laa yumkinu an yuusafa waa waxayan suurtagal ahayn in lagu tilmaamo bisidqi wاlkadibi runna ma dhihi kartid baanna ma dhihi mana beenin kartid mana rumayn kartid wamin waxaa ka mid a ah, almru wاnnahyu amarkii iyo nahyigii alamr waa maxay waxbaan ku faray ama waxbaan kaa reebay hadihi اlxaala hada اlamr الsaadir min اlaamir aw الnahyi الsaadir min الnaahi kuma tilmaami karti waa run waa been hadda maala haddaan ku yidhahda maala fariiso waxaad dhihi kartaa been baa sheegtay amaan ku yidhahda istaag waxaad been baa sheegtay ha samayn haddaan ku yidhahda maxaa hadalkakii waxay waa insha waxaan ka hadlaya wax jiraba maaha waxaan wax jira maaha haddaan samayn haddaan waxaan rabaa inaan dhaliyo istaag adoo fadhiya ku istaajiyo haddaan waxaan rabayaa in aan rabaa in aan dhaliyo fariisin oo adoo taagan inaan ku fariisiyo kaa insha alla lagu magacaaba ilahi subxana wa tacala hadda markuu leeyahy wacbudu llaha amr walaa tushrikuu bihi shayan waa nahyi hadda wacbud llaha ilaahay caabuda walaa bihi shayan ilahay waxba la wadaajinina haddaanay aayad qur'aana ahaan lahayn oo qof bini aadamana dhihi lahaa icbud allah walaa tushriku bihi shayan waxaa leedaha baan mise run labada ma dhihi karti leesh maxaal huwa insha ukhrijuu min almasjid haddaan idi idhaahdo macnaheeda maaha baan iyo run labadaba maaha maxaa yeelay waa insha wey waa amar wey amarka waad u gaansami kartaa haddaad doonto waad diidi kartaa halkaa marka waa meesha la tilmaama waqad yakuunu lkalaamu waxaase suurtagala ah. halka loo socdo waa kan marka hadalku inuu noqdo khabaran khabaran iska saxa wa inshaaan bictibaarayn khabarna inuu noqdo inshana inuu noqdo waa hadalkii waa hadal waa hal jumlad baa waxay noqon kartaa fi aanin waaxid khabar iyo insha way noqon kartaa biictibaarayn iyadoo laba dhinac laga kala istaagay laba angal labo zaawiyo iyadoo laga eegayo buu wuxuu noqon karaa khabarna wuu noqon karaa inshana wuu noqon karaa ka siyaq اlcuquudi oo kale allafdiyati ka siyaq اlcuquudi allafdiyati cuquudii siyaqdii loogu talagalay jamcu siiqa siiqa waa sida loo dhihi lahaa caqdiga caqdiga waa maxay heshiisyada dadka dhex marayo jamcu caqdin waa cuquud waa heshiis heshiiska dabcan wuxuu kaaga baahan expression buu kaaga baahan yahay ama qoraal ha noqdo amaba wixii oo la sheegay ha noqdo saad ogtihiinba cuquudda fi sharc alislaami shariica alislaamiya kan ugu dhow ka soo qaba maalan labada ruux qofka markii wax lagu meherinayo oo kale yacni siiqat lcaqdi maxay noqonaysaa inuu weligii uu yidhaha zawajtuka waan kugu meheriyey kii isna gudoomayey ee gabadha lagu meheriyay inuu yihahdo maxay qabiltu inuu dhaho halkaa marka waxaa imaanaya iijaabkii iyo qabuulkiiba imanaya marka siiqo weeye marka ninkan uu leeyahy zawajtuka waa siiqa ninkan markuu qabiltuna waa siiqa qabuulkii iijaabkii marka waxay noqdeen siiqa haddaba marka siyaqdaas ee cuquudda ku salaysan ee lafdiga ah waxaa suurtagalah dhanna inay ka noqoto khabar dhanna inay ka noqoto insha inta isla fahmna soo ma halkaa marka waa la suuradayn doona biidn illahi subxana wa taala mil bictu waan beeciyey wa qabiltu waan aqbalay fainahaa cibaaraadka hadda la sheegayo biictibaari dilaalatihaa marka la tixgeliyo tusmaynta ay tusmaynaysa alfaadaas calaa maa fi nafsi alcaaqidi qofka kan ee heshiiskan guntaya waxa daakhilkiisa ku jiro marka la tixgeliyo khabar waxbuu noo sheegay wuxuu noo sheego noo faa'iideeyey inuu wax suuq geeyey wbictibaari taratub اlcaqdi heshiiska kan waxaa ka ratibmaya oo ka imanaya waxa uu wadaraynaya oo natiijo ah calayha ka ratibmayana insha wey haddadaan ku ihahdo qum oo aad istaagtid waxaa ka ratib muxuu noqday insha maxaa yeele waa amar soo laa taqcud haddaan ku fariisan oo aad fadhigii ka istaagtid maxaa ka ratibmay inaadan fariisan sooma soo nahyi ma nahyigi muxuu noqday insha wey haddaba ninkan inuu yidhahdo anigu waan beeciyey hebel waxaan ku meheriyey inanteedaan ku meheriyey hadduu inu khabar buu noo sheegay kow fii nafsi alcaaqid laakiin labadaa ruux inay xalaal isku noqdaan oo la yidhi laga bilaaba labadiinan xalaal baa isku tihiin waad wada degi kartaan waad wada noolaan kartaan waxa meesha kiyimid insha wey marka siiq alcuquud alafdiya labada dhanb way noqon kartaa maalan amhiladan badinaynaa si intaa ay ay uga ma aragtay suurtagal noqoto say u caddaato yani maalan hadda aan soo qaadano baabkan siiq lcuquud marka leeyahay beeci baa soo gelaya alijaaraa soo gelaysa waqfigiibaa soo gelaya hibadiibaa soo gelaysa rahantiibaa soo gelaysa nikax baa soo gelaya wax alla wixii mucaamalaad o dhan baabkaas way soo gelayaan dabcan naam hadda eh, waqtigan mucaasirka suurtagalna markaan suuqa intaan tago ma iga ha ana waan kaa gudoomi inaan in laysdhahmaa lakiin hadda waxaa jira curfi kale wax lagu kala gudoomo laakiin weli waxaa baaqi ah oo xayi ah eh, marka laga hadlay nikaaxi oo kale oo weli waxaan leenahay zawajtuka kabnati uu qofkana uu leeyahay qabiltu nikaaxaha wa zawaajaha hal qabilta nikaaxaha wa zawaajaha qabiltu nikaaxaha wa zawaajaha kelmadda marka lagu soo celiya dhalinyarada waan dareemaya psychologiyin aad bay u jecel yihiin mithaalka kale ma jecla mithaalkaas aad baa runtii uu dadka u socda kaasaan soo celelin doonaa biidn illahi subxana wa tacala hadda maalan haddaan mithaal soo qaato nin baa wuxuu yidhi waqaftu beyti gurigayga waqaf baan ka dhigay waxaan yidhi waa khabar iyo insha labadaa suurtagal hadduu ula jeedo marka gurigaygan horaan waqaf ugaga dhigay dadka masaakiinta ee muxtaajiinta ah aytaamta inay degi karaan oo guri ka dhigan karaan hadduu ula jeedo waqaftil waa ficil maadi sooma waa khabar halkaas markuu khabar noqdo waxaa noo bannaan marka inaan dhahno run baad sheegtay waan la soconaa inaad hadda ka waqfisay maya been baa sheegtay waa taa diidda hadda ka hor maxaale wuxuu yidhi mogta ficil maadi laakiin hadduu yidhaahdo waqaftu baytii oo ula jeeda marka hadda kadib wixii laga bilaaba saacaddan gurigayga waa waqf muxuu noqonaya marka muxuu noqonaya muxuu noqonaya inshaa buu noqonaya maxaa yeelay yataratabu caley isagoo yidhi maalan dadkii dhaxalka hayay isagoo ku yidhi awqifuu beytii lilmuxtaajiin isagoo amar bixiyo kale w marka maadaama waqfiga wax ka ratimi doonaan wuxuu noqonaya insha buu noqonaya macnahaas way macno markaa la mida waa laisweydiiya maalan hadd qof baa marka wuxuu ku yidhi maalan wuxuu ku yidhi ana zawajtuka bnatii waan kugu meheriyey hadduu ula jeedo hadda ka hor baan kugu meheriyey hadday sax yihiin waxaa leedaha waad igu mehriyey haddii waxaan wax jira aanu ahayn waxaa kadabt hadduu ula jeedo maadi laakiin hadduu ula jeedo zawajtu ibnatii laga bilaabo hadda xilay kuu tahay hadduu ula jeedo maxaan leenahay insha maxaa waxbaa ka ratime halkaa marka waa alfaada badanaa markii maxkamadda inta la tago ama munaasacaadka markay yimaadaan oo kale ama masaa'il nikaaxi laysku qabsado oo kale weligii wax ma bixiy ma bixin guriga beeci ma gunta mise ma guntamin markii meelaha ay tagaan waa alfaada wax lagu kala saaro leeyahy maya waxaa khabar wey xukunkiisu baan iyo runuu noqon kara maya insha wuxuu ka ratimin marka leeyahy halkaa way meesha culimmadu markaa ka duulaan hadaba dabcan waxaan leenaha marka asiiqu cuquud allafdiya iyada hadba dhankii laga istaago wey walidaalika mamarka qaarkii waxay noqon kartaa qofka inuu maalanba ka wadin inuu maalan qof baa inta u tegey buu wuxuu yidhi maalan zawij ibnatak inuu yidhaahda marka zawajtuka bnati arag ogow hadda ka horbu inta u meheriyey bay kala tageen gabadhii way guursatay muddaa ka soo wareegtay eh, shirbaa marka lasu zawij ibnatak is wuxuu yihi zawajtuka bnati muxuu la jeedaa odaga hadduu ka wado nin horaan kugu mehriyey nin xunna waad noqotay oo gabadhii si fiican umaadan dhaqan waad dulmisay hadda way kaa danaysata soco hadduu ula jeedo nikaaxaasuma dhacay ma dhici maxaa yaele waa khabar baa laga hadlay sooma laakiin hadduu yidhah zawajtuka bnati waan kugu mehriyey oo ula jeedo laga bilaabo saacaddan xalaal bay ku tahay axkaamtu soo rartimi idan halkaa way marka dhankaad ka istaagto marna khabar marna inshaa hadaba intaa marku ka soo baxay kadib wuxuu leeyahy haddana waqad yaأti اlkalaamu waxaa suurtagala hadalku inuu yimaado bisuurati اlkhabari khabar ahaan inuu u yimaado wاlmuraadu bihi iyadoo loola muraaday alinsha khabar baan kuu sheegay lakiin insha baan u socdaa wa bilcagsi insha baan kuu sheegayaa khabarna waan u socdaa lifaaidatin faaida darteedna yani maala waxaa suurtagala inaan khabar kuu sheeg ujeedadan insha ay tahy ama inaan insha kuu sheego ujeedada khabar ay tahay laakiin had iyo jaarba saan hadalka u dhigaba marnaba faa'iida kaba mara oo faa'iday u socotaa faa'ida la'aan maaha qur-aankan waad ku badantaa run ahaantii mithaalu lawal tusaalaha koowaad markaan u baxno qowluhu jala wacala wاlmuطalaqaatu haweenkii la furay yatarabasna way sugayaan way koranayaan ha korteene waata culimadu dhihi jireen bianfusihinna nafafyaashooda oo guur markiiba ma guursan karaan alaaata quruu'in saddex dhiig ilaa uu kaga dhaco bay sugayaan faqowluhu jala wacalaa oo suurat albaqara ku jira tarabasna bisuurati alkhabaru waana loo sheegay ilah wuxuu yidhi haweenka la furay waxay sugayaan laakiin ujeeddada maxay tahy walmuraadu biha alamru soo maha waxay tahay ha sugeen wey ujeeddada waxay tahay ilahi macnaheeda ma wlmuطalaqaatu iyo tarab waxaa laga yaabaa iyadoo mutalaqa ah oo sharciga aanan aqoon ilaa suginba waxaa laga yaabaa in ay u samaysaba noocan maa eh, mualaqaad o dhan marka laga hadlaba mid waxaaba ku jirtaba kaafirada oo waxaan dhan ba u joojinayn marka marka wlmualaqaatu yatarabasna ay liyatarabasna ha korteen ha sugeen wey jumladdu waxay ku timid khabar ahaan laakiin insha loola muraad insha ma amar ba misu waa nahyi amar halka kan marka waa kan faa'idadu marka maxay tahay faa'idada waxay tahay waa ta'kiidu ficli اlma'muuri bihi in la adkeeyo falkii la isfaray xataa kaأnahu amru waaqic waxaabaad moodaa inuu wax dhacay inuu yahay yutaxadaثu canhu lagaga waramayabo ka صifaةi min صifaati الma'muuri inuu yahay tilmaan ka mid qofka wax la faray tilmaamayaashiisa yani maala meeshaad dhihi hebel soo maaha hebel ninkan been maba sheegaba hebel soo maaha hebel ninkaa wixii loogu tagaba sadaqada wayba gacantay ka saaranta hebel soo maaha ninkaa geesinimada waaba nin geesiyo mawaaqsada sifa sifaadkiisa ka mid marka waxay ka dhigan kalsooni waxaad ku qabtaa ah inayna suurtagal ahayn iyadoo dagaal lagu jiro inuu ordo iyadoo wax la weydiiyo inuu eh, noocan ma gacnadayg uu la yimaado eh, noocan ma cilmigiisa iyadoo wax la weydiiyo inuu ka jawaaba yani bimacnaa sifa sifaadkiisa ka ka dhigtay idan allah subxana wa tacala wuxuu le gabdhaha muslimaadka ah ee sharciga ilaahay u hogaansama sifaadkooda waxaa ka ah lagu aqoonsaday inay sugaan marka la furo saddex qori inay sugaan waaba sifo sifaadkooda ka ah. idan maadaama wuxu ay noqdeen shay khabaroo joogta ayaa khabarka ujeedadiis wuxuu noqonaya insha laakiin inshihii waa laga leexday waxaa looga leexdaa waxaa la in la ammaano yani bimacnaa gabadhu ma degdegayso waa tan aayaddu intay quru oo uma baana walaa yaxilu an yaktumna ma khalaqa allahu fii arxaamihin إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وصفة gaara gabadha muslimada lagu ammaano qur-aanka waxaa la mida mithaal kale والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر أربعة أشهر cashara haweenka laga dhintay iyagana waxaa sifaadkooda ka mida ay tahay gabadha mutawafa anha zawjuha in ay u kaadiso ay sugto ciddada afar balood iyo toban beri laakiin ujeedada maaha in war laynoo sheegay qisa taariikhiya maaha lanoo soo warinayo waxaa la rabaa in la yidhaahdo liyatarabasna ha sugeen halkaa marka waa khabarkii wاlmuraadu bihi alinsha wاlfaa'ida anahu hada jucila صifa min صifaati اlma'muuri bihi iyo wixii la mida waxaa la mida wa mihaalu اlcaks waa inshihii oo ujeedadiisu khabar yahay marka kii hore marka soo horjeeda qowluhu tacaala waqaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen liladiina aamanuu waxay ku yidhaahdeen ittabicuu sabiilana waddadeenna raaca walnaxmil khataayakum walnaxmil khaطaayaakum ay wanaxnu naxmilu khaطaayaakum inagaa dunuubtiina xambaarayna eh marka walnaxmil maxay ku timi bisuurati اlamr naxmil yani bimacnaa waa amar soom inaga xambaarayn lakin walmuraadu bihi اlkhabr yani macnaheeda maaha inagaa dhabarka ku ridan bimacnaa wa naxnu naxmilu khataaya inagaa xambaaran amar ahaan maaha amar ahaan uma dhicin hadda wa naxnu naxmil wa faa'idatu dalik maxay tahay tanziilu الshay اlmukhbari bihi aw اlmukhbari canhu shayga laga waramay in la dejiyo mansilata almafruudi shay la gooyey almulzami bihi ee laysku ilzaamiye oo kale laga dhigaya yani bimacnaa nimankan iyagaa isku ilzaamiy iyagaa waxay yidhaahdeen haddaad waddadeena raacdaan muminiinay inaga wax alla wixii dembi aad gashaan dhabarka inaga u ridan doona hada amarka kan iyagaa marka isku ilzaamiyey mar hadday isku ilzaamiyeen waxaan leenahay shay insha ayuu noqday inagaa dhabarka u ridanayna ama annagaa qaadayna amar iyaga isfareen wey amarka marka inshaha ah waxaa loola jeedaa khabar wey yani wixii meesha ka yimaada inaga noo daaya halkaa tabcan luqada carabigana runtii aad bay ugu badan tahay maalan waa tan maalan dadku aad waxay yidhaahdaan eh, ifcal wama jaءaka calaya samee alay aniga ga tag facalaya dafcu hada اlamr aniga ida aniga ida yani markaan leehay calaya dafcu hada waa shay ilzaam qofka isagu is saaray qur-aankan waa tan uu radinay wamaa hum bixaamiliina min khataayaahum min shay inahum lakaadibuun waxay xambaareen ma lahane been bay halkaa gurayaan buu allah subxaana wa tacaala yidhi halka kan marka waxaa la yidhi marka kelmad marka in yar karna soo hormartay yani wafaa'idatu takiidi ficli lma'muuri bihi wafaa'idatu takiidi ficl ta'kiid luqada carabiga ta'kiid kelmadan waa faa'ida lugawiya takiid iyo tawkiid waa la dhahaa waxaana fasiixa tawkiid in la adeegsada halkii takiid la adeegsan meeshaad dhihi lahayd takiid waxaa ka wanaagsan inaad dhahay tawkiid maxal qur-aanka leeyahay walaa tanqudu alaymaana ha bacda tawkiidiha ilahay ma dhi bacda takiidiha bacda thats why marka luqada carabiga la sheegay waxaa in la yihahdo maalan wakadahu meeshaad ka dhihda akadahu waxaa ka fasixsan wakada almra halkaasaa ka fasixsan laakiin waxay noqotay kelma daarija iyadaana ka caansan hadda waxayna ka mid tahay luqaadka runtii baxsaday oo hadda aan laga daba tegi karin wey la leeyahay hadalka laguu sheegay goormaa khabar la dhihi karaa goormaa insha la dhihi karaa khulaasat alkalaam khabarku waa wax la dhihi kara beenna la dhihi karo markaan lidaati aan leenaha waxay ku xiranta hadba cidan noo sheegaysa hadii uu kasoo fulo jiho min allahi jala min arasuuli laa yumkin wasfuhu ila bisidq hadduu ka yimaado jiho kale yacni maalan oo eh, aan ognahay shay mustaxiil haddii laynoo sheego oo kale oo la yidhaha ilaahi subxana wa tacala wuxuu ogolaaday in ma aragtay eh, laba maxram isku ah inay isguursan karaan oo kale oo mustaxiil sharcan idan waxaan leenahay hadalkaas waa been ama mustaxiil caqlan inaad dhahdid maalan wadankaa marka la tago samada hoos bay jirtaa dhulkana kor buu jiraa waa mustaxiil isagana caqlan oo bimacna aan suurtagal ahayn iyo wax waxa suurtagala labadaba ay suurtagal tahay run iyo beenba waxay ku xirantaha hadba shaygaa sida loo towkiidiyo waxaan kaloo soo tilmaamnay anshihu inuu yahay wax hadda la dhalinayo oo la curinayo amar iyo nahyi oo hadda la farayo markaan istaag iyo fariisa markaan kuleeyaho kale waxaa kaloo soo tilmaanay inay suurtagal tahay marka la joogo asiiq alcuquud allafdiya marka la joogo in laba dhanba ay suurtagal tahay biictibaari ma fi nafsi alcaaqidiina inuu noqon karo khabar wa biictibaari ma yataratab caleyhi inuu noqon karo inshaa waxaa kaloo aan soo tilmaanay inuu jiro خبر على صيغة شيء صورة الخبر لكن المراد به الإنشاء أي شيء صورة الإنشاء لكن المراد به الخبر انت وخلاصة كلامك الحقيقة والمجاز وحنوجد بيننا wax la xiriira alxaqiiqaة wاlmajaaz dabcan eh, inta aan raba in aan aan ku baraarugno oo ugu horeyn baabkan marka la joogo waa baab eh, doodiisu aad iyo aad u badanta alxaqiiqa maxaa lagu magacaabaa almajaazna maxaa lagu magacaabaa way noo iman doontaa xaqiiqada wax eh, shayga sida loo dhigay u ah maalan kitaab waa kitaab qalin waa qalin baakadkan mandiilkan waa mandiil mobilkan waa mobil waa sida u yahay laakiin marka aan kala durko shaygii macnihii xaqiiqiga ahaa u lahaa oo macnaha kaa ka duwanaan u adeegsado waxaan ka fogaaday xaqiiqdii waxaan u gudbay wax laleeyahay majaaz yani maalan qof baan waxaan arkay geesinimo wax uu ka qabo yani suu geesi u yahay waxaan leenahay fulanun yani ama jaa alasad likii libaaxa baa yimid macnaheeda maaha inuu isagu tafaras ama uu isku bedelay xayawaan inuu noqday macnaheeda laakiin waxaan kala muraadaya geesinimadiisa luqadana aad bay ugu badan tahay idiomatic expression englishku leeyahay eh, marka la joogay figurativeka uu leeyahay luqaana lahayn mala yani meel walba maalan hebel wuu khudbaday to a sea of hadis macnaheeda ma dadku madaxyadu inay badan noqdeen macnaheeda ma laakiin dadka tira siday u badan yihiin luqo walbana runtii waa leedahay laakiin marka baabkan la joogo alxaqiiqa walmajaaz marka la joogo doodu aad bay u kulushay jamaahiir alculamaa ee horey u tegay axnaaftii shawaaficdii xanaabiladii maalikiyadii dhammaan way sugayaan dhammaan waxay sugayaan ana hunaaka shay ismuhu xaqiiqa wa ana hunaaka shay ismuhu majaaz in meel uu ku jiro way sugayaanoo dood kama taagna ayaga agtooda laakiin doodu sida uu tilmaamayo shaykhulislaam ibn taymiya wuxuu leeyahay kalaamka in loo qaybiyo xaqiiqo iyo majaaz wuxuu dhacay bacda alquruun اhalaثa quruuntii saddexda ahaa ahayd ee lagu magacaabo alquruun mufadala ee nebiga sal اlla alيه wasalam uu lahaa khayr اlquruuni qarni uma qarni wixii ka dambeeya u bilowday fii cahdi saxaabati lamaba oqon hawshan walaa cahdi taabiciin lama oqon walaa cahdi taabici taabiciin lama oqon laakiin gadaal bay intay ka yimaadeen baa bahashii lagu tarax tega wey halkaa marka tabcan waxaa la qaba ibnulqayim waxaa la qaba dood aad u kolol doodaya saaxib alawdaa albayaan sheekh maxamed ashanqiiti oo aan jeclaan lahaa aalib cilmi walbaba inuu risaaladiisa aqriyo runtii suu u doodayo oo isku dayo haddaba iyadoo masaladu meesha taagan tahay baa waxaa yimid aaraa kala duwan in la yidhi alxaqiiqa walmajaaz lama dafiri karo meel kastay ku jiraan iyo qowl in aleh alxaqiiqa walmajaaz way jiraan ha fi luga alcarabiya lakin la fi lqur'aani iyo qowl ina leh ma aragtay alxaqiiqa wاlmajaaz fi اlqur'an wa fi اluga اlcarabiya meel kastuu ku jira qolyahan walyaalika wuxuu leeyahay maxamed shanqiti cibaaro qurux badan buu leey kitaabkiis markuu dooday wuxuu leeyahay qolyaha leh majaaz baa jira waxay majaaz u yaqaanaan qolyaha majaazka dafiraya agtooda wuxuu ka usluub min asaaliib luga alcarabiya marka adiga haddii lu yiraha waxa kan waa usluub min asaaliib luga alcarabiya leesh inticaad aad u rabtaa inay waxaa noqdaan majaaz doodu marka way kulusha haddaba sheekh bin uthaymiin bin cuthaymiin kitaabkan buu qoray alxaqiiqa walmajaazna sida ay tahay usoo arooriyey sheekha markuu kitaabka sharxayay laba cudurdaar buu sheegtay hal cudurdaar wuxuu yidhi waa lug jaban yahay laakiin in laga dhegaysaan jeclahay buu yidhi cudurdaarka koowaad wuxuu yidhi horta kow waxaan kitaabka qoray buu yidhi intaana ii kala cadaanin waxaanu inay sax yihiin sax ahayn qofka bini aadamkana wuxuu leeyahay laba ra'yi uu yeelan karaa shalay masalada jaahil buu ka noqon karaa gadaal buu ka ogaan karaa markii hore aan shee qorayey buu leeyahy sheekh sharxiisuu ku leeyahy markaan qorayey waxay ahayd mar aanay ii kala caddaanin ana hunaaka shayan ismuhu majaaz oo maaragtay e, fi lqur'aani oo fii hayrihi iima kala caddayn buy horta taabaan qoray wuxuu cudurdaarka kale e, isaga iska lug jaban oo wax e, runtii laga soo qaadi karin waxa uu yahay buu leeyahy abcan arday baan u dejiyey buu yidhi ardada macadka dhigata ayaan waxaan uga dhigay buu yidhi manhaj diraasiya dabcan manhajkana de mufradaadkii dad kala soo qorayay rag kaloo profesora ah, asatidaa soo qorayay sheekha marka waa loo keenay waxa le manhajkan ba ardada u dhigaysa marka wuxuu yidhi shaygii jaahisa oo diyaarsan oo macadkii muqararkiisa ka mid a ah laysoo hordhigay taana waxay keentay binaan ala dalik anoo fulinaya muqararkii macadka sida uu yahay anoo u fulinaya baan bahashii dhigay buu yidhi kitaabka aan dhigay waan isagaa l marka cudurdaalkaas cudurdaac marka xoog badan maaha waxay ahaataba hadalkan marka waxaan jeclaan lahaa eh, doodda maadaama dood dheer ay tahay hada albaabi eh, aan lagu soo koobi karin kitaab mukhtasara ilaa mutawalka ilaa aada mooyaane waxaan idinku takliifinayaa inaad soo qortaan baxthi markuu ugu yaryahay shan ilaa ama toban bage ugu yar gaar ahaan ragga carabiga wax ku qora eh, in group group haddaad u samayn way lahayd inaad soo qortaan xaqiiqat almajaaz fi lqur'aan alkariim wa fi hayr qur'an karim horta majaaz horta ma jira ka faa'idaysaan marka ugu horreysa kow buxuuhaasaad dul istaagaysaan gaar ahaan baxfigii sheekh maxamed shanqiti waxaan rajaynayaa in xataa la download garayn karo meesha laga heli karo amaba weli waxaa ka wanaagsan inaad hal kitaab aadan aadine meelaha kala duwan eh, fi baab marka balaaqada la joogo marka la joogo usuulu fiqiga meelaha kala duwan inaad ka raadisaan aad soo ururisaan waa annaga wixii lanoo sameeyey macalinka markii eh, tadkira ee eh, sheekh shinqiiti u lahaa muqararka nugu ahay si masalada loo fahmo waxa la yidhi hal muxaadara kuma koobi karin wax soo qora markii qoraalo meelahan aad aadna xoogaa markaas wax noo iftiimi marka idinna waxaa samaynaysaan biidn illahi subxaana wa tacaala tiibaa idinka arsanaya bal soo rariye wax soo qorqora toban bej markay ugu yaraato kadib waxaan isugu iman doonaa weyga dambe biidn illahi subxana wa tacala aan u gudubno marka wayanqasimu alkalaamu hadalku wuu qaybsamaa min xayiu listicmaal marka laga eegay dhanka isticmaalka ilaa xaqiiqatin buu u qaybsamaa iyo wamajaaz adeegsiga hadalka aad adiga adeegsanaysid expression ka soo baxayay laba mid buu noqon karaa ama waa xaqiiqo saad u dhigto wey ama waa majaazo macno kale macnahaad ii sheegaysid macnahaad u muraadaysid iyo lafdiga isma laha way kala duwan yihin mid mid baan qaadan doonaa marka falxaqiiqatu hiya lafdu waa lafdiga waa dhawaqa almustacmalu ee la adeegsado fii wadica lahu wixii loo dejiyey waxaan wixii loogu talagalay hadda maalan asad libaax yuu u dhacay lilxayawaani almuftaris xayawaanka dadka cuna soo ma hadda haddii asad la sheego madaxa maxaa kusoo dhacaya alxayawaan almuftaris gaari haddii la sheego maxaa kusoo dhacaya wax afar taayar leh socda sooma mobil haddii la sheego markii maxaa madaxa kusoo kamera markii la sheega markii waxaa kugu soo dhacay sooma microfon marki la sheega waa shaygan wixii loogu talagalay kaawa xaqiiqa markaan hadalku le waxaan waa shay xaqiiqa yani bimacnaa hadalka waa saan u dhiga wey shakina kuma jiro labalabayn ma laha meel kale lama aadin hadalka saan u sheega wey idan xaqiiqada waa shayga lafdiga loo adeegsa habkii loo dhigay waxaanoo dhan maxaa laga baqayaa in hadda ama culimmadu maxay u leeyihiin majaaz ma jiro iyo waa jira dooda maxaa keenay maxaa yaele baab almajaaza haddii la furay leeyihin halkaa waa tuul wuxuu noqonaya loo adeegsado alasmaa wasifaat ila marka in la yidhaahdo tabaaraka aladii biyadihi اlmulk sifat اlyad ilahi subxaana wa tacaala ninka majaaska aaminsan muxuu leeyahay yad waxaa loola jeedaa annicma ilahay gacan kuma sheegi karno maala allah subxaana wa tacala wuxuu isku sheegay qadam buu isku sheegay qofka majaaska aaminsan wuxuu leeyahay may ciqaab baa loola jeedaa allah subxaana wa amaba allah subxaana wa tacaala yadxak sidii xadiid kusoo arooray qofka majaaska mise wuxuu leey maya suurati xaqiiqatihama waxaa loola jeedaa raxma loola jeedaa ilah raadi buu ka noqday marka sababta culimmadu albaabka majaaska u xerayaan waxay leeyihin wuxuu noqon karaa micwal hadm waa tuul lagula dagaalamo alasma wasifaat waana runtii baabka marka la furo oo layidha majaasku waa jaa-is albaabkiisa la furo idan waxaa imaanaysa wax alla wixii sifaat oo qur-aanka lagu sheegay iyo xadiida nebiga sal ly wasalam in darashada lagala baxo culummada runtii tawiilka la yimid iyo taxriifka la yimid min baabi sifaat marka la jooga baabu sifaat alasma wasifaat laga jooga wax kale maaha waxay la aadeen majaazkaasay la aadeen waana sababta uu sheekhu u leeyahay markii aan qorayay masalada ioma cadayn laakiin waxaa moodaa sheekh qanaacadiisa dambaysa ahayd in eh, almajaaz aan calaaqa ku lahayn bilqur'aani walaa bisunna oo sida ilaahay hadalka udhiga ay tahay rasuulka su u sheegay inay tahay oon wax kale la adeegsan dabcan waxaa imaanaya ishkaalaad badana kugu imanaya eh, jidaaran yuriidu an yanqada sida kayf takuun lidaara aliraada lijidaar wax badan ba kugu imanaya markaa baxfiga qoraysid intaa dawadooda idinkaa laydinka rabaa haddaba wuxuu leeyay marka fakharaja biqowlina oraahda aanu niri almustacmal waxaa baxa almuhmal almustacmal arag waa kelimad la adeegsanay almuhmal midaan la adeegsanayn ahmala fulanun ishaya wuu tuura waxaan la adeegsanayn falaa yusama xaqiiqatan walaa majaazan xaqiiqana laguma magacaabi karo majaazan laguma magacaabi karo hadda maalan haddii aan zayd dhaho waa magac laakiin haddaan daais dhaho macno ma samaynayso maxaa daais lafdi fi lua alcarabiya la isticmaalo maaha yani bimacnaa luqa carabiya laysan lakin daais waxaa laga yaaba inay macno ku samayso englishka iyo talyaaniga iyo luqa kale inay ku samayso qofka hadduu yihah dais macnay samaynaysaa lanna fi luqa ingiliiziya dais waa la isticmaal waxaan leenahay naxnu natakalam can alcarabiya ee ka hadli mayno luqa ka hadli macnaha iyo macno la mid ah. marka wakharaja wuxuu yidhi haddana waxaa baxay biqowlina fima wadica lah wixii loo dejiyey almajaaz majaazka looma dejin shaygan majaazka majaaz marka waa shay waxaana aanu lahayn dhar aanu lahayn wii loo hubiy yani maalan waxaan aniga lahayn markaan qaato ayuu majaaz ku noqonay wixii markaan leeyahan xaqiiqan ku ah yani maalan hadda haddii insaan la yidhaahdo xaqiiqan ku ah ina bini aadam ahay laakiin haddii maalan qofka fahm xumadiisa la yihahdo ximaar baat fahm xumadiisa marka inta laga yaabo marka ximaarnimada qofkan lagu sheegay oo loola jeedo stupidity loola jeedo iyo fahm xumo loola jeedo iyo ghabaawa majaaz bay isaga ku tahy geesinimadiis marka laga yaaba asad marka la yidhaahdana majaaz bay ku tahay laakiin xaqiiqa wuxuu asadka ku yahay maxay wuxuu asadka ku yahay halkaa yani maalan soomaalida xitaa mar qaarkii markay haweeneyda iyo dadaalkeeda kayaan wallaahi waa rag bay dhahaan soo ma waa majaaz maaha inay isbadashay maaha oo guruub kala gashay majaaz waxa laga hadlay haddaba watanqasimu alxaqiiqatu way qaybsantaa ilaa alaaati aqsaam saddex qaybood bay noqotaa lugawiyatin wa sharciyatin wa curfiya waxaa jirta xaqiiqa lugawiya xaqiiqa sharciya xaqiiqa curfiya fahamkeedana waa daruuri marka baabkan la joogo iyo baab alfiqhi aad bay ku kala baxaysaa faluawiyatu xaqiiqada iyadoo lugawiga ah hiya lafdu lmustacmal waa dhawaqa la adeegsaa fiima wudica lahu wixii loo dejiyey fi lugati hadda marka hore waan isla soo fahnay fiima wudica lahu bay ahayd mogta fi lugati baan maraynaa kategori kale waxaan u gudbaynaa fi sharci waxaan u gudbaynaa mid kale fi lcurfi fi lugati markay maraysa maalan فhرجa بqwlina في الlغaةi waxaa ku baxay alxaqiiqa الsharciya hadda ka hadlimayn wاlcurfiya ka hadlimayn miثaal miثaalu dalika الصلاة tusaale kaa waxa الصلاة faإna xaqiiqataha الluغawiyata salaada kelimaة الصلاة wa xaqiiqadeeda lugawiga marka la milicso adducاa wey salaada marka luqa ahaan haddii leea kelimat الsalaa tacriifuha luatan markaan leena tacriifu الsalaati luatan waa duco fatuxmalu calayhi fi kalaami ahli اluga markaan luqa ka hadlayno waxaan leenahay luqaan ku murmayna ani adiga sooma ahlu luga maxay u yaqaanaan markaan isku haysana sharciga waxaan leenahay maadaama fiqi aan ka wada hadlayno sharciga maxaa loo yaqaan curfi baan ku murmayn aniga adiga waxaan leenahay waxa kan intaynaan muran ka bilaabin curfigan ree curfiga maxaa loo yaqaan walidaalika dood walba markii munaadara la gelayo dadku in la wada hadlo maaha horta kow aan taxdiidina yani zawaaya mawduuc waxaana ka wada murmayna maluqaan ka wada murmayna ha hadda ogo wax walbaba aan ka wada hadlayna waa xaqiiqa luqawi doodayna waxay ku salaysan tahay sharci ahaa haddaba lafdi walbo meeshana soo dhaafay maanta wuxuu noqon doonaa xaqiiqa sharciya ma curfigaan ka hadlaynahaa kuli kelima aan adeegsan waxay noqon doonta xaqiiqa curfiya idan waa daruuri halkaa marka marka wuxu le faina xaqiiqataha maxaa loola jeeda marka la joogo sharciga faina xaqiiqataha sharciyata marka loo baxo alaqwaalu waa oraahyadii waalafcaalu iyo falalkii almacluumatu ee la yaqaan almacluumatu markii leeyahay tabcan faatixadii iyo tasbiixdii iyo wixii lamidka ahw almuftataxatu ee lagu bilowdo bاtakbiiri allahu akbar almukhtatamatu ee lagu gebagabeeyo bاtasliimi asalaamu calaykum fatuxmalu fi kalaami ahli sharci calaa dalik haddaba marka adoo kitaab fiqri akrinayo ama kitaab sharci adoo akrinaya haddii lagu yidhaahdo asalaa meel kale lama aadaysid haddaba maala nabiga markuu leeyahy sal اllahu alيه wasalam laa yaqbal اllahu salaatan bغayri ahuur bغayri طahuur ilaahay ma aqbale salaad aan wadan daahirnimo wadan maxaa ku fasiraysa waxaad leedahay salaa ducadaada la aqbali ma haddaadan weyse kuu dhowran miyaa leedahay kadibna intaad qaamuuska ibnumanduur intaad la soo kala baxdi ma waxaad leedahay shuf isalaa almaqsuud biha adducaa idan saa u ducaysatid waa inaad weysaystaa miyaan leehay ila waxaan leenaha maya waxaan ka hadlayna horta soomaha salaada waxaan ka hadlaynaa sharci baan ka hadlayna mar hadday sharci tahay fama almaqsuud bisalaati fi alxaqiiqati sharciya waxaa loola jeedaa salaada caadiga haddaba markaan fasiri waa inaan dhaho ilaahay salaad la tukanayo ma aqbalayo aan weyse lahayn macnaha waa noo dhacay sooma macnaha way macnaha marka la tilmaamay maalan nabiga sal alla alay wasalam markii qur-aanka fi suurati tawba walaa tusalli cala axadi minhum maata abada walaa taqum cala qabrihi maxaa ku fasiraysaa walaa tusalli he ha ku tukan maxaa halka kan may amr waan ogahay laakiin salaada maxaa ku fasiraysaa waxaa loola jeeda asalaatu cala almayit ila mayidka lagu tukadaa soom xaqiiqadeeda la-aad laakiin ilaahay uuna yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim xoolahooda ka qaad sadaqa aad ku tahiraysid wa tusakiihim wasalli calayhim marka qofkii sadaqa kuu keena laba ragca ku tuka miya u marka kan waxaan leenahay aلصلاة almaqsuud biha hunaa xaqiiqada lugawiga wey ma xaqiiqada sharciga maaha idan su-aal kala imanaysa marka maadaama sharci aanu ka hadlayno aayad iyo qur'aan ma iskala ordayna waxaa lena maya xaqiiqa luqawiya waa inay qariino timaado waa noo iman doontaa waxaa muujinaya nebiga sal alla alay waslm sadaqada loo keena inuu dhihi jiray allahuma salli calayhim inuu ducayn jiray idan ficilka nebiga sal alla alay slm aqwaashiisa waxay noo fasirtay ana almaqsuuda biالsalaati huna inay tahay alsalaa alugawiya walaysat asalaat asharciya bitafsiiri nabiy sal alla alay waslm marka kasoo gudubno haddana wuxuu leeyahay والحقيقة الشرعية marka la joogo الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل كما soo gudubna sooma والحقيقة العرفية dheh tan curfiga curfiga waa maxay waa waxay english ku dhaho norm wax dadku isla yaqaanaan dadkeenan مثلا reer norway waxbay yaqaanaan curfi wey dadka africa jooga curfi bay leeyihin reerkaas qabiilka curfi bay leeyihin dadka kontina curfi bay leeyihin curfiga مثلا curfiga wuxuu geli karaa majaal walbaba yani curfiga salaanta oo kale suudaaniyiinta marka ay salaamayaan see la isku salaamaa garbaha dhaglas urfiga curfiga taxiyada marka la salaama soomaalidan soomaalida curfi ma leh soo ma laba waa istafqolaynaysaa laba iska saar bay leeyihiin kuwa labada isku salaamay halkaa marka laakiin salaanta saxdaa waa maxay ee dadka aan ka soo gaarnay oo dhaqan noo ah midda caadiga gacanta la laisgeliyay sooma markii afghanistan ay xabadkaa layska garaacaya maanta dhan e, maaragtay waxaa laga yaaba haddii aad lafayar tahay way ku dhammaatay marka afghanistan xaqiiqada salaantu guurkoo kale curfi gaaruu leeyahay dad basibay isu aroosaan e, nooc gaaray leeyihiin allah mustacaan e, dhaqan dhaqan walbaba wuxuu ku salaysanya marka curfiga laguu sheegay waa dhaqanka waa norme waa caadaadka dadku ay leeyihin marka xaqiiqa waxaa jirta curfiya hiya lafdu lmustacmalu waa dhawaqa la adeegsada fii ma lahu fi lcurfi dadku maxay u yaqaanaan fakharaja biqowlina fi lcurfi waxaa ku baxay alxaqiiqatu allagwiyatu washarciya walidalika arag markay culammada ku murmaan masalad <clears throat> masaafa almasaafa alati yajuuz an tuqsar fiha asala masaafada qofka salaad uu ku gaabin karo midna uu yidhi intaano mile waa intaano kilomitr waa intaano arifoof yani dabcan indibaad badan ma laha lakin ibnu daqiiq alciid iyo ibn taymiye iyo fataawidood waxay leeyihiin fa hada matrukun lilcurfi yuxadiduhu curfiga ha loo daayo dadkeenan oo isla hadda degan qofka intuu hadda ka taga meeshan hadduu tago stopner safar baa loo yaqaan safar maaha lakin hadduu intuu baxo xuduudda meesha laga soo adeegta uu tago qofka wuxuu waan safray safar miyaa loo yaqaan xuduuddan laga soo adeegtay safar soo maha waa jumhuur tahay marka kaa xoog baday halkaa marka waa safar fi hadihi اlxaala qofkaa marka way u bannaan tahay salaada inuu gaabiyo oo uu jamciyo idan curfiga bimacnaa waa maxay dadka waxay u yaqaanaan wey mar baa marka alxaqiiqa alcurfiya loo baahdaa أكثر من حاجتنا إلى الحقيقة الشرعية إذا لا تنضبط وحاجتنا إلى الحقيقة اللغوية إذا لا تنضبط لكن عرفigu waxay dhahaan مثلا qaarkood marka ay radinayaan dadka mucaasiriinta waxay leeyihin alcaraaf laa tandabit waxaa laga yaabaa wadamada maalan dadku gawaarida leeyihiin oo noocan ma transportationku sahlan yahay meel laba sac loo socdo inuu agteeda safar aanu ka ahayn halka dadka tuulooyinka degan meesha gaari lahayn oo kale transportation aanu jirin qofku markuu soddon daqiiqa meel gaari lagu aadi karo u lugay inuu dhaho musaafir baanahay marka laatan dabad baan lakin yutrak liahli lcurfi iyaga marka xadidaya mithaalu dalik maalan tusaale ahaan addaaba faina xaqiiqataha alcurfiyata xaqiiqadeeda curfiga dadku curfi bimacnaa waxay dadka u yaqaanaan maxay tahay daat larbac min alxayawaan waxa alla wixii afar afar adin leh oo xayawaanka fatuxmalu calayh fi kalaami ahli lcurf haddii la rakiba annabiyu daabatan markiiba inaad dhahdid nabiga sal alla aleh wasalam ama faras ama wuxuun buu daabad ka dhigtay halkaasa lagu xambaaraya bimacnaa waa maxay aniga waxaan diidayaabay hadalkasay u dhigeen culammadu waxay culammadu diidaan leeyihin waxa kan wixii loogu talagalay ha kala bixin maxaa yaele hadda haddii aan la kala qaanadaynin oan la dhihin tanna waxay soo gashay xaqiiqa sharciya tanna waxay soo gashay xaqiiqa curfiya tanna xaqiiqa lugawiya waxaa imaanaysa wixina saa isugu dhafmaan kadibna wareer u yimaado wa faa'idatu macrifati taqsiim alxaqiiqati ila alaaati aqsaam faa'iidada ka dambaysaay in la garto in hadalka loo qaybiy saddex qaybood ba waxay tahay an naxmila kula lafdin lafdi walbaba inaanu xambaarno calaa macnaahu alxaqiiqiyi macnihiisa dhabta ah fii mowdici isticmaali halka adeegsigiisa u dhacayo fayuxmalu waa la xambaarayaa fi isticmaali ahli lugati marka la joogo dadka ahlulugaha adeegsigooda cala alxaqiiqati allugawiyati baa lagu xambaaraya wa fi isticmaali asharci marka la joogana cala alxaqiiqati asharciyati lagu xambaaraya wa fi isticmaali ahli lcurfi marka la joogana cala alxaqiiqati alcurfiyati lagu xambaaraya sida intaha loo daayo macnahaas macnaha marka badanaa xaqiiqadu ay tahawi yani bimacnaa iyo wixii la midka ah oo markaa soo gelay fi hada albaabi ayib almajaaz المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع ولفظiga la adeegsado waxa aan wax aan loo dejin baa loo adeegsaday fii hayri ma shay waxaanan ahayn wadica lahu wixii loo dejiyey waxaan ahayn baa loo adeegsaday asal ahaan wixii loogu talagalay waxaan ahayn baa loo adeegsaday mil asad libaax oo kale maxaa loogu talagalay marka hore lilxayawaani almuftaris soo waxaan u adeegsan lirajuli shujaac ninka geesiga ah waxaan rabnaa inaan hebel geesinimadiisu alla ninka waa nin libaax ah libaax waa fahmna soo dabcan qofba waxbaa la weyn sooma nin odaya oo dadkii hore ah oo khatar ah ayaa dabcan mar walbaba wiilkiisa markuu arko inuu wax samey wuxuu yh wallahi aab waxaa tahay libax baa ta wuu kusoo libax baa ta ilan wuxuu fiirsadaa kartoon oo libaax iyo waxaa isbursada doofaar marka libaaxa la garaaca marka doofaarka wax garaaca wiilku wuxuu dhibsaday aabbahan mar walbaba libaaxan la tumo inuu ku tilmaamo oo yidhaahdo dhibax baa tahay marka dambe aabba intuu sayn aabba aniga doofar baan ahay intuu sayn waay yeelay wuxuu ogyahay khansiirka inuu ka xoog badan asadka idan marka halkaas marka majaaz bay ka tahay fakharaja biqowlina waxaa ku baxa almustacmal almuhmal midkaan isticmaal loogu talagelin falaa yusama xaqiiqatan walaa majaazan labada laguma magacaabi karo wa kharaja biqowlina fi hayri ma wudica lahuna alxaqiiqa maxaa xaqiiqada wudica lihada shay walaa yajuusu xamlu lafdi ma banaana lafdiga in lagu xambaaro calaa majaazihi ila bidaliilin saxiix halkaa marka waa muhiim xataa cinda alqaa'iliin biwujuudi اlmajaaz waxaa afka laga xiri karaa in la yidhaahdo ila bidaliilin saxiix daliil saxa inuu jira mooya yamnac min iraadati اlxaqiiqati oo reebaya in xaqiiqada loola muraadaya inaad idhahdid weer waxa kan xaqiiqadii maanta ma aha ee waa majaaz markaa le daliil saxiixa i keen wa huwa maa yusama fi cilmi اlbayaani biاlqariina marka balaaqada la joogo cilmi lbayaan iyo badiic iyo macaani waa tan loo qaybiyo cilmibayaanka waxaa loo yaqaan alqariina qariinada bimacnaa maxaa ka sarfiyey maxaa ka leexiyey inay xaqiiqa noqotay maxaa ka leexiyey waxaa leedahay maadaama waxa ay jiraan xaqiiqadii waan ka leexinaynaa majaaz baan la aadayna waa inaan qariina i keentid wayushtarau marka waxaa la shardiyaa wayushtaratu waxaa la shardiyaa lisixati isticmaali allafd intaa taa u gudbin hadda maalan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka uu ku yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawa sabcat mawaadic buu ilahay wuxuu ku yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawa aayadda waxay noo muujisay maa huwa marka xaqiiqat listiwa istiwa xaqiiqa muxuu ku yihi alculuw ilahay subxana wa ka hor noqda qof hadduu noo yimaado maanta inuu yidhahdo marka may istawa istiila weeye ilaahay subxaana wa tacaala meeshii eh, istawla cala shayi baa loola jeedaay istawa ma haddaan leenahy waxaan leenahay laa naqbal minka haada kaa dhegaysan mayno maxaad uga leexisay xaqiiqadii kelmaddu ay tusinaysay aada ula orodood ula tagtay majaaz daliilkan maadaama daliil aanu keeni karin waxaan leenahay ashayu yabqa على xaqiiqatihi xataa ta'tiya qariina تصرفه can hada shay maala ilahy wuxuu yidhi bal yadaahu ilahay labadiisa gacmood way fidsan yihiin oo rabbاlcaalamiin waa alla wax bixiya su-aal marka hadduu mid uu yidhahda yadaahu mabsuutatani waxaa loola jeeda ilaahay nicamtiisa ilahay nicamtiisa waa saas u bixiyaa waxaan lena kaa dhegaysan mayno maxaa le alyad in nicmo loo adeegsado majaaz wey in yad loo adeegsado xubintana ee gacanta ahna xaqiiqay ku adiga marka markaad kala ordaysid leedaha maya waxaan kala ordayaa inay eh, yadii cudwi ay tahay ayaan kala ordayaayo waxaan ula ordayaa inay tahay majaaz oo waxaan leeyahay nicmaan ku fasiraya daliil baa lagaga baahay idan marka qofka suu doon isagama leexin kara waa inuu daliil meesha ula yimaado halkaa marka wuxuu le wayushtaradu waxaa la shardiyaa lisixati isticmaali lafdi si ay u suurtagal noqoto lafdiga adeegsidiisa fi majaazihi loo adeegsado haddaan raba lafdiga kan inaan majaaz u adeegsado shardi baa jira shardiga muxuu yahay wujuudu irtibaaطin bayna almacna alxaqiiqiy walmajaaziy inuu jiro wax isku xira xiriir waa inuu jiro waa inuu ka dhexeeyo macnaha xaqiiqiga macnaha majaaziga meel isugu iman karan waa inuu jiro oo isirweyne ay wadaagaan waa inuu jiro liyaصixa atacbiiru به aw liyaصixa atacbiiru bihi canhu say suurtagal u noqoto xaqiiqdii intaan kala soo wareegno majaaz aan ula tagno majaaskii aan kala wareegno xaqiiqaan horta waa inay jirto calaaqa waa inay jirto wa yusama fii cilmi اlbayaani marka la jooga balaaqadana bilcalaaqati lagu magacaaba calaaqa marka waa inuu jira xiriir kan iyo kan inaad isku meel calaaqada ka dhexaysa maxay tahay lakiin laba shay oo aan is soo aan isku iman karin oo dhul isu jira inaad dhah labadan xiriir baa ka dhexeeya kan baan kan ku bedelaya macquul maha hadda haddii aad dhahda maalan assamaa waxaan ula jeedaa gaarigan ula jeedaa maxaa calaaqada ka dhexaysa laakiin addaabba gaari haddaad ku fasirto waa macquul oo biniaadamka addaabba haddaad tirahdid biniaadamkan wuu tukubaa dhulku ku socdaa daabadna dhulkay ku socotaa calaaqa ka dhexaysa laakiin markaad dhahdeen maalan mobilkan waxaan u aqaanaa addaabba macquul maaha calaaqa kama dhexaysa marka calaaqada marka waa daruuri wahada ma yusama fi cilmi اlbayani bاlcalaaqa haddaba calaaqadii baan u dhaqaaqayna wuxuu leeyay wاlcalaaqaةu ima an takuna almushaabiha aw hayraha waxaa laga yaabaa inay noqoto mid iyada mushaabiha ama mid ka duwan bay noqon kartaa alfaada marka baabkan markaan joogno hadda waxaan baranaynaa cilmu lbalaaqihi wey walidalika cilmu lbalaaqa yani sida ugu dhow kitaabkan mustafa iyo ay leeyihiin iyo jaarumi kutubtooda kutubta mubtadi ah kutubta aad bay u fiican tahay bin cuthayminna ardadiisa u ammaani jiray waana halka dabcan qofkii eh, qeybta badiica ee bayaanka iyo macaaniga halkaa inuu bayski qofka uu barto bayska balaaqada waa daruuri lakiin balaaqadii wuxuu ufaaidey balaaqada wuxuu u faa'ideynaysaa qof oradi luqada yaqaan yani maalan injineer oo guriga marka la dhisa kadib oo saan loo qurxiyo ayaa waxaa laga hadlaa halkan namadow ha laga dhigo xaggan cadaan ha laga dhigo intan cagaar ha laga dhigo roogana meeshan eh, midab guduudan ha yeesho eh, derbigan inta ha laga dhigo balaaqada luqada carabiga qofku luqada isagoo ku hadli kara suu doonu u sheegaya waxaa la baraa suu u qurxin lahaa handaso yar bay u baahanta laakiin qofka haddii aslanba laa carabigii ma soo gudbin afkiisa laa naxw laa sarf jumlad ma oga haddii la balaaqa loo dhigaya muxuu qurxiya waxba mahay shay laa yuctiihu marka waana waxyaabaha keenay in fashal badan uu kima daraasaat albalaaqiya marka wadanka laga dhigay maxaa ninan carabigii rogi karin oo aan sheegi karin ba balaaqaha loo dhigo balaaqada waxaa dhigta ninka carabta carabka luqada u dhashay ee luqa carabiga ku takhasusay oo digtooradii ku wata ayaa waxa la balaaqaha loo dhigo si uu fahmo asalka marka balaaqada taasaa loogu talagalay lakiin maxaanu kaga baahannahay halka daruuriga kow wuxuu yidhi marka waxaa la yidhi mushaabaha waa inay jirto waxaan baranaynaa marka waxa la leeyahay hadda waxaan soo baranay alqariina في cilm bayan maxaa loola jeedaa waxaan bar alcalaaqa waxaan baranaynaa marka isticaara iyo majaaz mursal iyo majaaz caqli baan baranaynaa marka saddexdaa kala barta marka isticaara iyo majaaz mursal iyo majaaz caqli maxay kala yihiin wuxuu leeyahy marka fain kaanat اlmushaabahatu ah, sumya tajawuz isticaara haddii mushaabaha meesha ay jirto tajawuskii ah in lagala tago xaqiiqadii oo markii xaqiiqada inta la qaado wax kaloo loo huwiyo isticaara lagu magacaabo katajawuzi sida in lagala durgay bilafdi asadin can irajuli lagala gudbo can irajuli shujaaci marka lagala wareegay maalan yani can irajuli shujaaci iyadoo lagu magacaabaan ula jeedaa yani katajawuzi bilafdi asad inta laga soo kaxeeyo halkii xaqiiqa uu lahaa oo inta laga soo kaxeeyo asadka xayawaanka muftariska ee loo huwiya ninkii geesiga ahaa mushaabaha jirta mushaabahada waxay tahay geesinimada ra'aytu اlyawma asadan yakhtub cala almimbari haddaad tira bimacnaa waa maxay sida uu geesi uu ahaa waxyaabahan dadka ku dhiiran karin maadaama uu ka waramay oo wax naqdiyey oo ka hadlay ummadda cizadeed uu ka hadlay ra'aytu asadan yakhtub markaa leeda macnaheeda maaha in xayawaan muftarisa oo mimbarka uu kuu fula macnaheeda maaha halkaa marka waxay ka mid tahay macnaha marka macnahaas macnaha la tilmaamayo hadaba waxaan nidhi shaygan waa inuu marka calaaqa ay ka dhexayso wain kaanat hayr almushaabiha hadday tahay mid mushaabiha aanan ahayn tashaabuh kama dhexeeyo yacnii hadda shabaha ka dhexeeya asadka iyo iyo iyo bini aadamka wuxuu noqday geesinimada shabaha ka dhexeeya laakiin haddii mushaabaha aanay ahayn sumya tajawuz wuxuu noqon karaa tajawuskaa lala yimid ee majaaska majaazan mursalan baa lagu magacaaba waa goorma in kana tajawuzu fi lkalimaati wamajaazan caqliyan waa lagu magacaabaa in kana tajawuzu fi lisnaadi marka majaazka mursalka waa kalimaadka majaazka caqligana waa isnaadka shaygan shayga loo tiiriyey mid mid miaalkan ku fahmi doona insha allah miaalu dalik fi majaazi mursali tusaale haddaan usoo qaadano majaazka mursalka ah an taquula inaad dhahdi maalan racayna almatar waxaan daaqnay roobkii fa kelimat almatar matarku muxuu yahay soo roob ma waa majaaz halkeenu adeegsan fi lcushbi daaqii iyo dhirtii iyo cooskii baan waxaan markaan waxaan adeegsanaynaa cooski meeshaan dhihi lahaa maanta amaba weli eh, bin cuthaymiin markuu miaalkan u dhigayo sharx wuxuu ku leeyahay may waxaa ka wanaagsan in la dhaho racat اlibulu اlmaطara saasaa ka wanaagsan buu leeyahy geelii wuxuu daaqay almaطara roobkiibuu daaqay miyaa len roobki miyaa la cunaa maya eh, bimacnaa alcushba cooskiibuu daaqa wey halka marka kan marka maadaama roobkii uu sabab u ahaa inuu bacd allahi jala wacalaa inuu cushbigan uu soo baxo ayaa waxaa marka haboon ama waxaa suurtagala dheh in la adeegsan kara maطarkii badal cushba la adeegsan kara laakiin halkan maطar waa majaaz weeye xaqiiqda meesha yaa iska leh yaa iska leh xaqiiq yaa ku ah alcushbi xaqiiq ku ah lakin maطarka waa majaaz wey halkan marka waxa lagu majaaz mursal majaaz mursal marka waa maxay kelimaadkii wey kelimaadkii baa la isku bedelo المجاز العقلي المجاز العقلي marka loo baxo أن تقuلa أنبت المطر العشب مجاaزka caqliga ah أنبت المطر lcushba roobkii wuxuu soo saaray dhirtiibuu soo saaray amaba daaqiibuu soo saaray falkalimaatu kuluha yuraadu biha xaqiiqatu macnaaha kelimaadka dhan macaanida hadda ay muujiso xaqiiqa ambata nabaadkii inuu soo baxo waa la gartay matarkii inuu wax soo saaray waa xaqiiqa cushbigii inuu soo baxo xaqiiqa saddex kelimood xaqiiqa matar inuu wax soo saaro xaqiiqu ku yahay cusbiga inuu soo baxan xaqiiqu ku yahay laakin isnaad alimbaat ila almatar laakiin inaan u tiirano roob baa wax soo saaray waa maxay waa majaazo liana almumbita xaqiiqatan huwa allahu jala wacala yaa wax dhaliyey roobka wax dhaliyey allah subxana wa tacaala ilahi subxana wa tacala laakiin maadaama ay noo bannaan tahay luq ahaan inaan naambata almatar waa suurtagal laakiin xaqiiqa marka loo baxo ilahay subxana wa taala howlman bad halkaa markan majaaskan waa majaaz caqli ah oo caqliga markiiba wuxuu kuu sheegayaa cidda wax dhaliday in ilahay subxaana wa tacaala khaaliqa uu yahay bin aanun ahayn ee roobkii markaa meesha ka soo baxa halkaa marka waa macno wamin almajaazi almursal marka majaaz mursalku waa waxsacsan yahy altajawuzu biziyaada in majaaz lala yimaado ziyaada ah iyo atajawuzu bilxadfi iyo in majaaza la yimaad xadfiya ziyaada oo ah xaraf baa meesha lagu soo kordhinaya xarafkaa meesha lagu soo kordhinaya macnuu marka muujinaya amaba xadfi baa imaanaya xaraf meesha ku jira la saaray ama kelmad ba la saaray maalan maluu lilmajaazi biziyaadati biqowlihi waxay tusaale uga dhigeen qowluhu jala wacala laysa ka milihi shay ilah wax u dhigmaayo faqaaluu ina alkaafa zaa'ida waxay dhaheen kaafku waa ziyaado lita'kiidi nafyi lmithli si loo adkeeyo ama litawkiidi nafyi lmithli u dhigan in la joojiyo oo la nafiyo can illahi ilahi subxan u dhigma in la helo kaafka marka culimada ziyada ay dhahen waa kaafka loo yidhi dabcan ma dul istaagayna maxaa yeele maalin dhan bay naga qaadat fi tafsiir laysa shay iyo tafaasiisheeda hadal kooban aayadda si fiican laysa ma ahaanin marka kaafka ii dhaaf meel ha yeela laysa ma ahaanin mithluhu ilaahay oo kale shay maxaan diiday ilaahay waxu dhigmi inuu jiro soo maa laakiin haddaan dhaho laysa ka milihi meesha waxaa imanaya marka laba mithil wey laysa ma ahaanin ka milihi mathalka ilaahay u dhigmo wax oo kale ilan ilahay mathal baan u sugay laysa ma ahani ka milihi ilaahay maalka u dhigmo wax u dhigma ma ahanin wy macnaha mana dhacay haddaan ku yidhaha maalan fulanu milu fulan ama muxamadu milu yuusuf muxamed waa yuusuf oo kale soo laakiin haddaan idhaahdo yuujadu limuxamadi ka mili yuusuf muxamed waxaa kaloo loo heli karaa qof kaloo yuusuf oo kale ah halkan marka waxaa soo baxa qof kaloo ziyaada marka allah subxana culimadu waxay dheheen marka kaafkaa ziyaadan ka dhigeen waxaan leenahay laysa ka milihi ay laysa miluhu ilaahayoo kale shay-un wax ilahay u dhigmo ma laha lakiin haddaana laysa ka milihi ay laysa milu lmili laysa milu lmili maalki ilaahay maal u dhigma ma laha markaan leeyahay ilaahay ma tansiihinna maalki ilaahay loo sugay baan tansiihiyey waa fahmna sooma taa marka waxay nugu khasabta kaafti inaan marka la harno laakiin culimada way aad bay waxay u dhihi jireen markay baabkan joogaan maa fii shay fi lqur'aani ismuhu ziyaada kuma jiro laakiin ta'aduban maca alqur'aani waxay dhihi jireen sila bay dhihi jireen maxaa yeele maa min shay oo meesha ku jiraaya wuxuu u yimaada harad gaar u yimaada walidaalika haradka kan ninkii mucaasirka ahaa hadalkiis waa taan iyadoo dheer aan soo qaadanay wuu taxliilinaya kaafkan inuusan iska soo gelin oo runtii meeshaas haddaa fiirisaan way fiicnaan lahayd hal hadaba wuxuu leeya laysa ka milihi shay waa kelmadda marka waa ziyaada wa mihaalu اlmajaazi biاlxadfi tusaalaha ah majaaz xadfiye xaraf baa la jaray kelmad baa la jaray ka qowlihi jala wacala qowluhu was'l اlqarya hadaba was'l اlqarya alati kuna fiiha wاlcira alati aqbalna marka la leeyahay yaa hadlaya markaas yaa hadlaya abnaa yacquub soo ma aabbahood marka waxay ka codsanaya inuu inta magaaladii tago oo derbi walbaba gidaar walbaba dhul walbaba waba inuu weydiinay ka hadlayeen maya wasal ahla alqarya marka halka kan marka ahla xadfan soo ma marka wasal ahla alqarya halka kan marka waxaan leenaha waa majaaz mursal maxaa yeele la xadfay ahla la xadfay waa meesha culimada ahla ka xadfan wasal alqarya ahla alqarya qaryada lama weydiin